بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الثاني xرفka labaad مima oona ka mida xruuftii laa yatacalaq bشhayءi xruufta meelna aan ku tacalluqin lacalla aljaaratu waa lacaladii jaarada ahayd xarafka labaad oo mutacallaqa aan lahayn liziyaadatihi waa lacalla aljaaratu muxuu ka ixtiraazaa lacaladii ka mid ahayd inna iyo akhawaadkeeda fa innaha laysat bijaara wa innamaa hiya naasibaة lismiha wa raaficatu likhabariha lacaladaas laga hadli maayo ayada fii luqati man yajuru biha waxayna zaa'id ku tahay oo aysan tacalluq ku lahayn carabta qolada wax ku jirta luqadooda marka ay ku jirto qayb carabta ka mid ah ayaa lacalla waxay ka dhigaan jaara waxayna gelinayaan jumlo ismiye ah oo ka kooban mubtada iyo khabar waxay ku jarayaan marka waa mubtada i haddii luqadaas la qabto lacalladaas jaarada ah laa tatacallaqu bishay fii luqati man yajuru biha almubtada'a haddii la qabto qolada lacalla mubtada'a ku jirta luqadooda wahum qoladaasi waxay yihiin cuqaylun bitasqiiri caqiil lama rabo waa cuqayl oo bitasqiiri la akhriyo awalkana wuu godan yahay haanigana wuu fadxisan yahay ثالثkuna wuu reeban yahay calىa wasni fucayl walahum cuqayl fii laamiha الأuulىa lacalla laamteeda hore alإhbaatu ayaa u sugnaaday wاlxadfu qolada cuqayl la yidhaahdo lacalla laamta hore marna way u daayaan marna waa ka jaraan markay u daayaan waxay leeyihiin lacalla markay ka xadfaanna waxay leeyihiin calla lacalla iyo calla lacalla meeqa laamaa ku jirta saddex laamta hore iyo laamta shidanoo laba laam ka kooban hadda wuxuu ka hadlaa marka waa laamta ugu horayda waxaa laga hadli doonana laamta mudqamada ah maaha aha ee waa laamta u horayda iyo laamta u dambeyda oo mudqamu fiihiga ah laamta hore marka marna waa daayaan marna waa xadfaan walahum cuqayl fii laamiha luulaa waxaa ugu sugnaaday alihbaatu inay ihbaatiyaan oo ay daayaan oo lacalla ay dhahaan iyo walxadfu oo calla ay dhahaan fahaataani luqataani labadaani waa laba luqo walahum cuqayl fii laamiha alakhiira laamta ugu dambaydoo mudqamu fiihiga ah alfatxu ayaa u sugnaaday waalkasru ayaa u sugnaaday laamta u dambaydana mar way fatxiyaan marna way kasriyaan fahaataani luqataani labadaanna waa laba luqo aydan lagu laabaya wa idaa darabta hnayni laba haddaad ku dhufato fii midlihaa ama fii midlihimaa laba haddii aad laba ku dhufato yaxsulu min dalika waxaa kaaga soo baxa arbacu luqaatin laba laba lagu dhuftay afar afartu maxay yihiin laamta hore ihbaati laamta dambadana labada luqo ku socotay oo ah alfatxu waalkasru maxaa kuu soo baxaa marka lacalla lacalli laba luqa soo maaha xadaf laamta hore laamta dambena labada luqo ku socodsiy oo ah alfatxu wاlkasru calla calli waya waxay tahay lacalla lacalli waa laba luqo wacalla wacalli afar luqo bifatxi اlakhiira laamta dambe oo la fatxiyo bifatxi اlakhiira ay bifatxi laami اlakhiira laamta u dambeyda oo la fatxiyo wa kasriyaa laamta u dambayda oo la kasriyo fiihinna lugaadka afarta ah dhexdoodana lagu fatxiyo laguna kasriyo laamtaas waana fadxine waana kasrine laamta u dambayda waa fadxine waana kasrine laamta hore ayadoo joogta iyo ayadoo maqan afar kaaga soo baxe washtahara waxaa caan baxay anna cuqaylan qolada cuqayl la yidhaahdo yajuruuna bilacalla lacalla inay wax ku jaraan oo xuruufuljari ay ku daraan qaala shaaciruhum gabyaagoodii wuxuu yidhi wa huwa kacb ibnu sacd alghanawi waa nin qolada cuqayl la yidhaahdo ka dhashay kacab ibnu sacdin alghanawi gabaygaanna wuxuu mariyey asagoo u baroor diiqa nin walaalkiis ah oo la dhihi jiray abulmiqwaar wuxuu yidhaahday wadaacin dacaa yaa man yujiibu ila annadaa falam yastajibhu cinda daaka mujiibu faqul tudcu ukhraa faqul tudcu ukhraa warfaci sawta jahratan lacalla abilmiqwaari minka qariibu wadaacin waruba daacin nin dhawaaqay badana ah oo dacaa dhawaaqay oo muxuu yidhi yaa man yujiibu ila annada waxaan u dhawaaqaa dadka deeqsinimada u dhega nugul aladiina yujiibuuna idaa dacathum annadaa deeqsinimadu hadday u dhawaaqdo dadka ajiibo oo u dhega nugul ayaan u dhawaaqaa wuxuu leeyahay deeqsinimaan rabaa in xoola la isiiyo falam yastajibhu cinda daaka mujiibu markii uu dhawaaqaas dhawaaqay qofna dheg jalaq uma siin faqultu waxaan ku yidhi udcu dacwatan ukhraa dhawaaq kale dhawaaq mar labaad ku celi warfaci sawta codkana jahratan si aad ah kor ugu qaad lacalla abilmiqwaari waxaan rajaynaa abulmiqwaar qariibun minka inuu kaa agdhow yahay abulmiqwaar inuusan ku maqlin baa dhici karta dacwadii hore dhawaaq labaad ku celiyuu leeyahay codkaagana kor u qaad waxaan rajaynaa codkaas haddii aad kor u qaaddo abulmiqwaar inuu kaa agdhow yahay oo wixii markaas a u baahneed iyo dhibaatadii inuu gacan ka geystaan rajaynahu leeyahay beytka ku sixiga wuxuu ahaa yujibka kamaa qad kaana yafcalu inahu biamhaalihaa raxbu diraaci ariibu yujibka wuu ku ajiibi doonaa kamaa qad kaana yafcalu sidii uu yeeli jiray ayuu ku ajiibi doonaa marka dhibaato iyo qayl ay timaaddo sidii uu ajiibi jiray ayuu adna ku ajiibi doonaa innahu asagu biamhaalihaa middan waxa la midkaa dhibaatadan dhibaatooyinka la midkaa raxbu diraaci ariibu wuxuu leeyahay waa nin aad u soo dhoweeya oo u qalbi furan waxaa laga rabaa lacalla abilmiqwaari minka qariibu qariibu waa khabar abilmiqwaarina waa mubtada wa maca daalikana way jaran tahay ilaan lacalladan jaarre hadduusan ka dhigi lahayn muxuu dhihi lahaa lacalla abalmiqwaari minka qariibu naasibay noqon lahayd abaadaana isimkeedu ka dhigi lahaa qariibudaana khabaru ka dhigi lahaa lacala abilmiqwaari minka qariibu haddaba lacala waa xarfu jarin zaa'id mabniyun cala alfatxi ama cala alkasri laa maxala lahu min alicraab abi waa mubtadaun marfuucu bilibtidaa wacalaamatu rafcihi waawun muqadara fii aakhiriha manaca min duhuuriha ishtigaalu aakhirihi biicraabi xarfi اljari zaa'id wuxuu ku icraaban yahay waaw muqadaro ah oo aakhirkeeda lagu qadaraa waawdaas inay daahirtana waxaa diiday ishtigaalu اlmaxalli biicraabi xarfi اljari aلzaa'id oo ah ya'da ilan xarfu jarkan zaa'idka ahaa abuu aakhirkeeda wuxuu dhigay ya asmaa'ulkhamsuu ka mid yahay haddii la rafcinana waa waa lagu rafciyay haddii la jaraana ya-a lagu jaraa ya-dii marka xarfu jarku uu keenay baa aakhirka taala saas daraaddeed waa uma imaan karto qariibuna waa khabarkii fajara shaacirku bihaa lacalladii abilmiqwaari buu ku jaray tambiihan liأjli tambiihin asagoo ku baraarujinaya calىa أna alasla asalka fi اlxuruufi xuruufta almukhtasati biاlsmi asagoo kugu baraarujinaa xuruufta isimka khaaska ku ah asalkeedu inuu yahay an tacmala inay camal fasho alcamala camalka alkhaasa bihi oo isimka khaaska ku ah wahuwa aljaru waa jarka lacala muxuu ugu jaray abiida wuxuu kugu baraarujinaa xuruufta khaaska ku ah asmaada asalkeedu inuu yahay inay camal fasho icraabka khaaska ku ah asmaada oo ah aljaru xuruuftu waxay u qaybsantaa saddex qaybood xuruuf khaas ku ah afcaasha iyo xuruuf khaas ku ah asmaada iyo xuruuf mushtarak bayna alasmaa'i walafcaal ah xuruufta khaaska ku ah afcaasha oo lam iyo ay ka mid yihiin iyo xuruuf khaas ku ah asmaada oo xuruufuljar ay ka mid tahay iyo xuruuf mushtarak bayn alasmaa'i waalafcaal xuruufta khaaska ku ah asmaada asalkeedu wuxuu yahay inay khaas ku tahay icraabka khaaska ku ah asmaada icraabkana aqsaamu lahaa aqsaamtuna waxay u qaybsantay qayb khaas ku ah asmaada oo ah aljaru ama alkhafdu iyo qayb khaas ku ah afcaasha oo ah aljasmu iyo qayb mushtarak bayn alasmaa'i waalafcaali oo ah alrafcu waannasbu wuxuu leeyahay xuruufta khaaska ku ah asmaada inay gasho oo afcaasha aan gelin waxaa asal u ah inay camal fasho icraabka khaaska ku ah asmaada oo ah jarka mafhuum soo ma aha waa la fahmay dabcan تنبيهan asagoo kugu baraarujinaya calىa أna الأsla fi اlxuruufi الmukhtaصaةi bاlsmi wuxuu rabaa inuu kugu baraarujiyo xuruufta khaaska ku ah inay gasho asmaada asalkeedu inuu yahay an tacmala inay camal fasho alcamala camalka alkhaasa bihi oo isimka khaaska kuwa wahuwa aljaru hase ahaatee inna iyo akhawaadkeedu waa laga soo istinoonaa sababtoo ah meelaan asmaa ahayn ma galaan wa maca daalika haddana jar ma camal falaan waxay ahayd inay jar keliya ay camal falaan alladii huwa khaaصun biاlasmaa laakiin jar ma galaane waxna way nasbiyaan waxna way rafciyaan asalka haddaba maxay uga baxeen waxay yidhaahdeen liأnnahaa mushabbahaة biاlafcaal afcaasha ayahee ay shabbahdaa wainnamaa qiila waxaa loo yidhi haddaba bicadami tacalluqi fiiha lacalla tacalluq male waxaa loo yidhi liannaha bimansilati alxarfi zaa'id maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay xarafka zaa'id ah kama dhigna ayada ahba xarafkii zaa'idka a daakhil cala almubtada mubtada gelaaye maxay la mid tahay ba'dii aan soo marnay ee ku jirtay bixasbika dirhamun ba'daasoo zaa'id ma ahayn xasbuna mubtada bay ahayd dirhamna khabar bay ahayd lacallana waa labid abilmiqwaarina waa mubtada qariibunna waa khabarkii ba'daasay la mid tahay wاlxarfu الثaaliث xarafka saddexaad mima laa yatacalaqu bishay lowla اlimtinaaciyatu waa lowladii imtinaaciyada ahayd idaa waliyahaa lowlaadaas hadduu ka dambeeyo damiiru mutasilu damiir mutasil ah damiirka mutasilka ah oo limutakallimin u sugnaaday oo mukhaatabin u sugnaaday ow ghaa'ibin u sugnaaday lowlaada imtinaaciyada ah shardina way u baahan tahay jawaabna way u baahan tahay laakiin wax ma jasmido ayadu waana soo marnay haddii uu ka dambeeyo lowlaadaas imtinaaciyada ah damiir munfasil ah sida lowlaa ana ama lowlaa anta ama lowlaa huwa inaysan jaaro ahayn waa laysku waafaqsan yahay waa masalatun ijmaaciyaة bayna nuxaa marka doodu ay ka taagan tahay lowlaada imtinaaciyada ah waa hadduu ka dambeeyo damiir mutasil ah sida lowlaahu lowlaaya lowlaaka iyo wixii la mid ah markaas ayaa dood u imaanee sibaweyhi wuxuu qabaa lowlaadaas inay jaaro ay tahay kayrkiisna waxay qabaan inaysan jaara aysan ahayno asalkeedii hore siday ahayd aysan jaaro u ahayn idaa waliyahaa lowlaada hadduu ka dambeeya damiirun mutasilun oo limutakalimin u ahaaday oo mukhaaطabin oo qaa'ib fii qowli bacdihim lowlaadaas oo carabta qayb ka mida qowlkooda ku sugan waa maxay dhaheen lowlaaya ya-daaniis oo damiir mutasila ma aha waa damiir mutasila limutakalimin lowlaaka kaafkaasi waa damiir mutasil ah oo mukhaaطab walowlaahu haadaasi waa damiir mutasil ah oo gaa'ib u iska leeyahy ka qowli yaziid ibn اlxakam waxaa la mid ah hadalkii uu yidhahdo yaziid ibn اlxakam maxaa idin qoran zayd ibn اlxakam maa idin qoran wa kam mawطinin lowlaaya طixta intaas keliyahana idin qoran miya wa kam mawطinin lowlaaya طixta nisfu beytka xataa muusan dhammaystirin waa beyd niskiisa hore haddaba sadriga asagoo kaamila wuxuu ahaa sidaan wa kam mawطinin lowlaaya طixta kamaa hawaa intaasaa nisfu beytka hore ah niska kalena biajraamihi min qullati الniiqi munhawi min qullati niiqi munhawi ninuu ku abaal sheegana wuxuu leeyahay badanaa meelaha haddii anugu aanan kaa qabteen aad ku halaagsami lahayd tiro badanaa oo aad ku dhiman lahayd sida nin buur dusheed ka soo dhacay oo jidhkiisii oo dhanoo wada socdo buurta uu uga soo dhacay dhulka hadduu ku dhaco siduu u halaagsami lahaa meelaha haddii aanan gacanta kaa qaban lahayn aad ku halaagsami lahayd tiro badanaa uu leeyahay ku abaal sheegana hawaa saqaطa in hawaa saqaطa waa laba luqo labadoodiina markuu u jamciyey wuxuu yidhaahday wa kam mawطinin lowlaaya طixta kamaa hawaa biajraamihi min qulati niiqi munhawi munhawina waa inhawa isimkeedii faacil wuxuu leeyahy wa kam mawtinin badanaa meelaha lowlaaya aniga haddaysan ahayn tixta aad halaagsami lahayd taaxa yatiixu ay halaka mawaaطinta aad ku halaagsami lahayd haddii anugu aanan joogi lahayn badanaa kamaa hawaa sida uu u soo dhaadhacay oo u soo dhacay biajraamihi ay biacdaa'ihi jirhkiisii oo dhan alajraam waa jamcu jirmin bikasri اljiim wahuwa aljasad sida uu soo dhacay jirhkiisii oo dhanoo wada socda munhawi mid soo dhacaa oo uu ka soo dhacay min qullati niiqi buurta dusheeda sare qof buurta dusheeda sare ka soo dhacay sida uu u dhinto oo u halaagsamo mawaadinta ad u halaagsami lahayd haddii anugu gacanta aanan kaa qaban badan ah leeyahay waxaa laga rabaa lowlaayadaasaa laga rabaa haddaba kamtaani waa khabariyo mabniyun cala sukuuni fii maxalli nasbin bixtu dixtudaasaa nasbine lowlaaya lowlaa waa xarfu imtinaaci limtinaac mabniyun calى sukuuni laa maxala lahu min alicraab ya-daas sida siibaweyhi uu qabo laba maxal ayay leedahay mabniyu calى اlfatxi fii maxali jarin bilowlaa biاctibaari اlmaxal alqariib wa mabniyu calى اlfatxi fii maxali rafcin mubtada biاctibaari اlmaxal albaciid lowlaadaani ya-da way jare وmaعa ذalika haddana waa mubtada khabarkeediina waa maxduufu wujuba taqdiiruhu mawjuud marka waxay ka dhigan tahay isagoo yidhi lowlaa ana mawjuudu anigu haddii aanan joogi lahayn waana shardigeedii dixtadaanna waa jawaabkeedii wa ka qowli laakhar iyo ninkii kale qowlkiisii oo kale oo uu yidhaahday lowlaaka fii da alcaami lam axjuji waxaa iskale cumar ibni abi rabiica alqurashi waa cajuz beytin sadruhu waa niska dambe niskiis horena wuxuu ahaa awmat bicaynayha min alhowdaji lowlaaka fii da alcaami lam axjuji anta ilaa makkata akhrajtanii xuban walowlaa anta lam akhruji labadii luqaba beydkan wuu ku jamciyey lowlaa oo damiir mutasila uu la xidhiiro iyo lowlaa oo damiir munfasil ah uu la xidhiiro uu ka dambeeyo lowlaaka fii dalcaami lam axjuji waa damiirkii mutasilka ahaa walowlaa anta lam akhrujina waa damiirkii munfasilka ahaa wuxuu leeyahay ow way ishaartay bicaynayha labadeeda indhood bay min alhowdaji howdajka ka ishaartay howdajkuna waa markabun linisaa meel dumarku ay fuulaan buu ahaa kadibna inta la qaado cowrta dushooda ayaa la saari jiray dumarkaa lagu qaadi jiray howdaj baa la yidhaahdaa ow way ishaartay bicaynayha labadeeda indhood bay min alhowdaji ka ishaartay oo maxay tidhi ishaaradu maxay ahayd lowlaaka adiga haddii aadan ahayn fii dalcaami sanadkan dhexdiisa lama xajuji sooma xajiyeen adiga dartaan usoo xajiyayay leedahay adigu haddaadan xajka aadan soo aadi lahayn sooma xajiyeen anta adigu cumarow akhrajtanii waxaad ii soo saartay ilaa maka mako oo ishaaradii yaa weli socota xubban liajli xubbin jacaylkaaga dartiis ayaad maka iigu soo saartay walowlaa anta adigu haddii aadan ahayn lam akhruji sooma baxayn gurigay kama soo baxayn ee dartaa ayaan u soo xajiyayay leedahay cumar ibni abi rabiica labadan beyt way ku intiqaadaan nimanka udabada ah intiqaadkuna wuxuu ka socdaa ishaaradu intaasoo macaani ah maa tataxamal waa dhici kartaa qofka inuu ishaaro fadhiiso ama bax ama kaalay ama wax isii inuu qofku ishaaro waa dhici kartaa laakiin intaanoo dhan ishaaro ma noqon karto lowlaaka fii dalcaami lam axjuji ayay ishaartay anta ilaa makkata akhrajtanii ayay ii ishaartay xuban walowla anta lam akhruji ayay ii ishaartay waxaasoo dhan ishaaradu ma xambaari karto lianna aliimaana laa yataxamalu kula hadihi اlmacaani xaggee laga rabaa lowlaaka lowlaadii imtinaacyada oo damiir mutasil ah uu la xariirsaday waana fii maxali rafcin mubtada khabarkiisiina waa maxduufun wujuuban taqdiiruhu lowlaa anta mawjuudun kownkaas caamkaa loo soo qadaraa wa ka qowli jaxdar iyo ninkii jaxdara ah hadalkiis uu yidhaahday walowlaahu maa qallat ladaya daraahimu wa cajuzu beytin sadruhu niska hore wuxuu ahaa khaliilaya ina alcaamiriya lagaarimun walowlaahu maa qalat ladaya daraahimu khaliilaya yaa khaliilaya labadeeda saaxiibow ina alcaamiriya ninka caamiri ah lagaarimun qaan ayuu qabaa walowlaahu asaga haddaysan ahayna maa qalat ladaya daraahimu aniga agtayda daraahimtu kuma yaraateen waxaa laga rabaa walowlaahu oo damiir mutasil ah lowlaadii uu ka dambeeyo damiirka mutasilka ah ee ka dambeeyana waa damiirkii gaa'ibka ahaa lowlaaka fii da lcaami lama xjujina waa mukhaaطabkii wa kam mowطinin lowlaaya طixta kamaa hawaana waa damiirkii mutakalimka ahaa fadahaba siibaweyhi wuxuu ku tegay ilaa anna lowlaa fii daalika gabayadaas aan soo sheegnay dhexdooda xaal ay ahaatay kulihi jaaratun lowlaadaas inay jaaro tahay lidamiiri damiirkan ay jaree wa annahaa lowlaadu laa tatacallaqu bishayin meelna inaysan ku tacalluqayn sibooyi wuxuu qabaa lowlaa damiirka mutasilka hadduu la xariirsado inay jaaro ay tahay hadalkiisana wuxuu ahaa sidaan wuxuu yidhaahdee waاddaliilu calىa daalika أna اlyaaءa wاlkaafa laa takuunaani calaamata mudmarin marfuuc waxaa u daliiluhu yidhahdee ya-da iyo kaafku mudmar marfuuc ah calaamadiis ma noqdaan yani wuxuu la jeedaa damiir marfuuc ah ya-da iyo kaafka looma isticmaalo oo munfasil ah asalku wuxuu ahaa in la yidhaahdo maxay lowlaa ana ama lowlaa anta ama lowlaa huwa in la yidhahdo sooma ahayn haddaba damiirkan mutasilka ah oo majruurka ah xaggee ka yimid haddii lowlaa jaara aysan ahayn ilaan ha'da innahu ku jirta ama fiihi ku jirta ama waa mansuuba ama waa majruura haddii marfuuco ay tahay saas ma noqoteen mansuubana ma noqon karto ilaan lowlaa inay wax nasbido kama suurowdo maxaa soo haray inay lowlaadu ay jaaro ay tahay haddii jaaro aysan ahaan lahayn damiirka ayada ka dambeeya damiir mutasila muusan noqon lahayn ee damiir marfuuca oo munfasiluu noqon lahaa oo waxaa la dhihi laha lowlaa ana lowlaa anta lowlaa huwa ayaa la dhihi lahaa وأنها laa تتacalaq bشhay وأنha بmanزilaةi lacala inay ka dhigan tahay lacala aljaarati oo wax jaraysay oo maxay kala mid tahay fii ana maa bacda waxaa yada ka dambeeya marfuucu اlmaxali biاlibtidaa waxaa yada ka dambeeya inuu yahay mid maxalkiisu uu marfuuc yahay mubtada'na uu yahay khabarkiina uu maxduuf yahay wadahaba alakfashu wuxuu ku tegay ilaa ana lowlaa fii daalika kaas kayru jaaratin sibaweyhi wuxuu sheegay sax ma aha ayuu yidhi akhfash lowlaana jaaro ma aha وأنa الضميiرa baعdaha ضميir ka dambeeya marفuuع المaحaل عalى الابtidاء waxaa ka dambeeya waa mubtada maxalan waa laisku waafaqsan yahay waxa laysku haystana waa maxay lowlaadu waa jaara iyo jaaro ma aha siboohi muxuu deliishaday damiirkan mutasilka ah oo ha'da ah ama kaafta ah ama ya'da ah ama waa mansuub ama waa majruur mansuubna ma noqon karto haddii lowda jaaro aysan ahayn damiir marfuuca munfasiluu noqon lahaa soo muusan dhihin wuxuu leeyahay maye damiirkii marfuuca ahaa oo munfasilkaah intay iska daayeen ayay damiir mutasila oo majruur ah ayay isticmaaleen boosinkaasay ka isticmaalahan marka waa isticaaro meeshii damiirka marfuuca munfasilka laga isticmaali lahaa ayay waxay soo caariyeysteen damiir mutasila oo majruur ah saas daraaddeed lowlaadu jaaro ma ahane waa damiir damiir laga soo caariye qaatay marka lowlaaya haddaad tidhaahdo waxay ka dhiganta aduu yidhi lowlaa ana ya-daani marka waa mustacaaratun min ana anada meeshii laga isticmaali lahaa waa ayada lasoo caariyeystay uu leeyahy walaakinahm hase haatee iyagu istacaaruu way soo cariyeysteen damiir aljari makaana damiir arafci ayay soo cariyeysteen wuxuu yidhaahday waqad istacaarat alcarabu damiira almarfuuci اlmunfasili carabtu way soo caariye qaateen damiirka marfuuca munfasilka ah fii qowlihi markii ay dhaheen laqiituka anta waa midaan cagsigeeda la soco laqiituka adigaan kula kulmay anta antadan waa damiir marfuuca munfasil ah wuxuuna towkiid u yahay kaafka laqiituka ku jira kaafkaas waa damiir mutasil oo hee mansuub ah antadaana waa lagu ta'kiidiyey wakada almajruur qaaluu waxay dhaheen marartu bika anta waa masaladan cagsigeeda ayaduna damiir marfuuca oo munfasil ayaa lasoo soo caariye qaatay wuxuuna towkiid u yahay kaafka oo majruur ah maxallan wاlأkharu waxa badan laakiin an yuqaala in la yidhaahdo lowlaa ana walowlaa anta walowlaa huwa biinfisaali damiiri fiihinna damiirkaas oo munfasil ah kuwaas aan soo sheegnay kama qaala allahu tacaala lowlaa antum lakunnaa mu'miniin saasaa badan buu yidhaahday almubarid wuxuu yidhaahday lowlaaya iyo lowlaaka iyo lowlaahu cid lagu kalsoonaan karo oo carabta ka soo naqliday ma jirtuu yihahdo wax jirana maba aha in la isticmaalo damiir mutasila bacda lowla اlimtinaaciya غayru haabitin wa غayru mawjuudin fii kalaamihim wax jira maba ahanuu yidhaahday maxaa la isugu dhibaa laakiin waa jirtaa o haddi carab lagu kalsoon yahay baa laga haya hadalladoodii wاlxarfu raabicna wuxuu yahay kaafu tashbiih xarafka afaraad oo meelna aan ku tacalluqin waa kaafta tashbiiha naxwu qowlika zaydu ka camrin qolaa waxay yidhahdeen meelay ku tacalluqee ma laha sababtuna waxay tahay kaaftan waxa ka horeeya oo zayda waa isim jaamida ah, mana ku tacalluqi karto meesha ay ku tacalluqi haddii la yidhaahdo waa shay maxduuf ahna dooda soo socotay keeneen bazacma alakfash alowsad wuxuu sheegay wa huwa saciid ibnu mascada wa abulxasan ibnu cusfuur waxay sheegeen annaha ay kaafa tashbiih laa tatacallaqu bishay meel ay ku tacalluqda ma laha laakiin tashbiiha waa tusinayade muxtajiina waxayna xujaysteen bianna almutacalaqa bihi waxa lagu tacalluqaa in kaana istaqara hadduu yahay istiqaro oo maxduufa ah falkaafu kaaftii laa tadullu calayhi istiqarada tusin maydo zaydun istaqara ka camrin haddii aad leedahay oo jaaru majruurkan istaqaradaas maxduufkaan ku tacallujina haddaad dhihi lahayd kaaftaani ma tusinaydo istiqraarka haddii aad tidhaahdo laakiin zaydun fi daari waxay leeyihiin fiidaas istiqraarka waa tusine laakiin kaaftan istiqraar ma tushahaydo wain kaana ficla munaasiban lilkaafi hadduu yahay ficil munaasib u ah kaafta wa huwa wuxuuna yahay ashbaha haddaa usoo qadari lahayd zaydun ashbaha oo jaarmujurka ashbahadaas a ku tacallujin lahayd fa huwa mutacadin binafsihi naftiisuu mutacadi u yaho laa bilxarfi haddii kaaf kumuusan tallaabeen zaydun ashbah haddaad tidhaahdo mafcuulu bihigiisa toos uu qaadanaa soo maaha zaydun ashbaha camran ayaad dhehe ee zaydun ashbaha ka camrin dhihi maysid ilan mafcuulu bihigiisa si toos uu qaataa waa ficil mutacadi ah ee xarfujir kuma tallaabo doodaasay keeneen wa fii daalika kaas kalaamkaas dhexdiisa baxun baxi baa ahaaday maxaa leeyahay waxa ay ku tacalluqee horta zayd ma aha ilan waa isim jaamid ah waa shay maxduuf ah shayga maxduufka ahna ashbaha ma aha ilan waa mutacadi laakiin waa istaqara tusin maydadii baa marka lagu haystaa wa bacdi nusqa waxaa ku jiray nadar wa dalika baxun iyo fii dalika nadar labadaba wa bayanahu musanifkuna fi lmuqni buu ku cadday lakin meeshan wa dalika baxun buu yiri keliya oo muxuu yahay bimanci intifaa'i dalaalati اlkaafi cala istaqara kaaftu istaqara tusin maydo taasaan diidayna oo maxaan leenahay maye waa tusine faqaala wuxuu yidhaahday wاlxaqu waxaa xaq ah أna jamiica xuruufi اljaarati اlwaaqicati fii mowdici اlkhabr xuruufta xuruufuljarka ah ee fii mowdici اlkhabar dhacda dhammaanteed iyo wanaxwihi khabarka meel la mid ah tadullu cala alistiqraar istiqraar bay tusineen wahuwa fii dalika ibnu hishaam warkaasna taabicun liabi xayaan abu xayaan buu ku raacay abu xayaan baa wuxuu qabaa xuruuf uljaar alwaaqica fii mowdici alkhabari wanaxwihi inay istiqraar tusine kaaftun waa ka mid tahay marka tusin maydadii idinkuma raacsanina waa tusine wallahu aclam